bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cuثmaan aلsaabuuniyu raximah اllahu tacaala wayashhadu ahlu الsunnati ana almu'miniina yarowna rabbahum tabaaraka watacaala biabsaarihim wayanduruuna ilayh clى maa warada bihi اlkhabru الصaxiixu can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama fii qowlihi inakum tarawna rabbakum kamaa tarawna alqamara leylata اlbadr wayashhadu wuxuu qirayaa ahlu sunnati ahlu sunnaha ana almu'miniina mu'miniintu yarowna rabbahum rabbigood inay arkayaan tabaaraka wa tacaalaa biabsaarihim indhahooda inay ku arkaayaan oo ay ishooda ku arkayaan wayanduruuna ilayhi ay eegayaan xaggiisa calaa maa warada bihi sida uu ku soo arooray alkhabaru saxiixu xadiidka saxiixa ah sida uu ku soo arooray can rasuuli illaahi sal ll ly rasuulka xaggiisana uu uga soo arooray fii qowlihi uu yidhi inakum tarawna rabbakum rabbigiin ayaad arki doontaan kamaa tarawna alqamara dayaxa sida aad u arkaysaan leylata albadri habeenka afar iyo tobnaadka watashbiihu tashbiiha u ekaysiintana waqaca wou dhacay liru'yati ru'yada ayuu u dha liru'yati ru'yadii iyuu u dhacay lagu shabaho biru'yati ru'ya ru'yada kale lagu shabaho yani tashbiihu wuxuu ku dhacay ru'yada aragtida iyo aragtidaa laysku shabaha sida alla loo arkaayo iyo sida dayaxa loo arkaya isku mida ah. laa lilmar-iyi uma soo aroorin oo kuma dhicin midka la arkaayo ku shabihitaankiisa bilmar-iyi midka la arkaayo lagu shabaho yacnii dayixii in ilaahay lagu shabahayo ma aha laakiin waa aragtida waxa laysku shabahay waa labada aragtiyood ee labada shay ee la arkaayo maaha labada shay la arkaayo ma isshabihi karaan makhluuq iyo khaaliq ay kala yihiin ayb walakhbaaru alwaaridatu akhbaarta soo aroortay fi ru'yati ru'yada ku soo aroortay mukharajatun fii kitaabi اlintisaari bituruqihaa waa mid la soo bixiyey oo kitaab lintisaar lagu soo saaray biuruqihaa maca uruqihaa faqradan musanifku wuxuu tilmaamayaa ahlu sunnaha waxay aaminsan yihiin qiyaamaha inay rabbigood arki doonaan jannada ay ku arkaayaan ayb aragtidaasina de saddex deliil oo qur-aanka iyay ku caddahay iyo axaadiidka rasuulka oo tawaaturtay oo mutawaatir si ah u soo aroortay saddexda aayadood marka qur-aanka dhexdiisa waxa ay tahay aayad allah wa tacaala wuxuu yidhi wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo way ifayaan maalinkaas rabbigeed ayayna fiirinaysaa wejiyaalku rabbi intii ka ah ayay fiirinayaan ficilkii waa nadara ilaa ayaa lagu gudbiyey waxa wax lagu arkaayana meeshii ay ku yaalleynaa la sheegayo waa labadan indhood labada indhoodna waxay ku yaallaan wejiga ayb marka wujuuhun wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira marka wejiyaalo waxaa loo keenay indhaha wax lagu arkaayo ayaa wejiga ku yaalla ayb indhihii wejiyaalkii ay ku yaalleenna wejiyaalkii baa la sheegay marka aragti inay jirto indhaha in lagu arkaayo allah subxaanahu wa tacaala oo indhihii ay ku arkaayaan mu'miniinta indhahooda waxa ay fiirinayaanna ilaahay inay xaggiisa ay eegayaano fiirinayaanna aayaddu way tilmaantay bayaan ka badan intaas ma jiri karo aayad waa taasu suuratu lqiyaama aayad kale allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kalaa inahum can rabbihim yowma-idin maxjuubuun maalinkaa gaalada waa laga xijaabayaa rabbi waa kuwa laga xijaabay oo aan la tusaynin rabbigood markaasuu wuxuu yidhi alimaamu shaafici iyo imaam axmed labadooduba waxay dhaheen haddii gaalada lagu ciqaabay in ilaahay aragtidiisa uu ka xijaabay mu'miniinta waxaa lagu thawaabinayo ajarka ay ku helayaan waa in ilaahay uusan ka xijaabanaynin leanna haddii la yidhaah gaaladiina waa lagu cadaabay ilaahay inuusan inuu ka xijaabtay ee mu'miniintiina ilaahay waa ka xijaabanaa haddii la dhaho iyaguna waa cadaaban yihiin soo maaha marka aayaddaasna marka min dariiqi اlmafhuum waxaa uga qaatay imaamu shaafici iyo imaam axmed tan saddexaad waxa ay tahay ama deliilka saddexaad qowluhu tacaala liladiina axsanu اlxusnaa waziyaada oo nebiga sal ll slam wuxuu yidhi ziyaadada ma taqaanaan allahu rasuulu aclam bay dhaheen ziyaadada waa rabbi aragtidiisuu yidhi taasna waa tafsiir rasuulka calayh salaatu wasalaam xaggiisa ka imaaday saddexdaa aayadood iyo xadiidkan musanifka uu sheegay iyo axaadiid fara badan oo ru'yada axaadiidteeda waa mutawaatir kuwayaalkaas waxay tuseen rabbi in la arkaayo firaqu marka waa ku kala qaybsameen jahmiyada iyo muctasilada waxay ku tageen ilaahay inaan la arkaynin oo wax aragti ah aynan suurtoobi karin maxaa yeeley waxay dhaheen waxa la arkaayo waa wax jismi leh oo jihaah jiro waxay dhaheen shayga la arkaayo waa shay mujasam ah jihana jiro marka ilaahayna waxay yidhaahdeen jismina maaha jihana ma jiro marka shaygan la tasawuri karo in la arki karo waa shay jismina leh oo jurmi leh jihana jiro marka waxay dhaheen ilaahay subxaana wa tacaala maadaama uu taa ka nasahan yahay ma la arkaayo dhaheen warkoodaas marka ama fikirkoodaas waxay isku dayeen inay adilo u keenaan adilada ay u keeneen waxaa ka mid a qaala lan taraanii iyo laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu اlkhabiir marka laa tudrikuhu labsaar <clears throat> wahuwa yudriku labsaara ilaahay ma la arkaayo maaha aayad sidaas ma dhehaysa laa tudrikuhu labsaaru ilaahay aragyaalku ma ixaadeeyaan way ma koobaan aragti laguma ixaadayn kara ilaahay laguma koobi karo iyo lama arkaayo labay kale yihiin muminiintu waxay leeyihiin ahlu sunnaha waxay leeyihin ilaahay waa la arkaa laakiin ilaahay cid aragti ku koobi karta male lanna ilaahay qudro awooddiisa iyo yacni weynaantiisa iyo marka la fiiriyo waa ka weyn yahay in aragti lagu koobo oo dhinac walba ilaahay laga koobo suuragal maaha marka aayadda waxay anfinaya ixaada ee aslu ru'ya ma diideyso qur-aankuna ma iska hor imaanayan ama aayaddan qaala lam taraanii walaakin indur ila aljabali waxaa la yidhi lantiibay waxay dhaheen marka lan tufiidu nnafya waata'biida taasna waxaa la yidhi de waxaan u taxaakumaynaa a'immada luqada a'immadii luqadana waa diideen in badan dadka weliba kuwa ugu caan caansan waa diideen oo waxay yidhahdeen lamtu nafyi iyo istiqbaal ayay faa'iideysaa laakiin ta'biid mar walba qasab maaha inay ta'biid keento ayb oo iyadana qowlkaasi waa la diiday oo qadriga waa aragtaan marka uu ka hadlayo ibnu hishaam <clears throat> al ansaari lanta iyo markuu sheegaayo nafyi inay keento buu sheegayaa wuxuuna leeyahay ta'biidna ma faa'iideyso khilaafan lizamaqshariyi fii unmuudajihi khilaafan lizamaqshariyi ibnu maalig asagana kaafiyada khulaasadan alfiyada khulaaso waayo kaafiyadeedii laga soo gaabiyey kan ayuu ku sheegay waman ra'a nafya bilan muabada faqowla hurdud wa siwaahu facdudaa ayb ama wagayrahu facdudaa qofkii lanta yidhaahdo ta'biid iyo waxaasay keentaa qowlkiisa iska raddi wa siwaahu facduda keyrkiisna qabsoo dhah qowlka kale ayb min xayu nadarna marka la fiiriyo qur-aanka laftirkiisa waxaa la helayaa waxyaabo qur-aanka ou lan ku anfiyey ta'biidna aan faa'iideynaynin waxaana ku tusaayo walan yatamanowhu abadan yahuud waxaa la yidhi weligood dhimasho iyo inay baaba-aan ma tamaninayaan weligooda weliba leeyihi iyadoo saas ay tahay haddana fii suurati zukhruf ilaahay wuxuu yidhi wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk oo waxay dhihi doonaan yahuuddu maan dhimanno maaligay u dhawaaqayaan khaasinu naar si ay u baaba'aan oy u dhintaan waa tamaninayaan soomaa marka aakhiro la tago ee aawo taabiidkii marka ma yaalna iyaga marka lam taraanii ma i arkaysiday waxay ka dhigayaan weligaa ima arki doontid adduun iyo aakhiro sidaasna ma aha nebiyullaahi in la arkaayana aayaddaaba laga ogaanayaa maxaa yeele ilaahay bacdi almakhluuqaad istusay oo wuxuu yidhi falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan falamaa tajallaa rabbuhu liljabali ilaahay hadduu istusay buurtii oo makhluuq ah addoonkiisii isaga caabuday inuu ku abaalmariyo inuu istuso maxaa diidaya buur jamaadaadow ilaahay isku muujiyo isku tusay midda kale nebiyullaahi muusa miyaa shay mustaxiila ilaahay warsanaya haddii ilaahay aragtidiisu ay mustaxiil tahay ay dembi tahay weliba nebiyullaahi muusa ilaahay miyuu shay mustaxiila weydiisan lahaana ayb waxyaabahaasoo dhan marka daliilkoodu xagga naqliga inuusan xoog badnayn oo aad u daciif iyo aad garanayna aayadahan ayagu waxay yidhaahdeen wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira nadarkii waxay ka dhigeen ay tantadiru hawaaba rabbihaa bay dheh nadara laakiin haddii ilaa lagu gudbiye waa fiiriyey waay wax kale maaha ayb nadara fii marka lagu gudbiyana yacnii waa qalbigiisa uga fekeray nadara haddaan waxba lagu gudbininna waa sugay nadara haddaan waxba lagu gudbinin waa sugay ayb waxyaabaha marka eegsaa ashaaciradu iyaga ru'yada ilaahay waxay yidhaahdeen waa mumkin waa la arkaa ilaahay laakiin meel laga arkaayo ma jirto kor iyo kor lagama arkaayo hoos lagama arkaayo midig ma laga arkaayo bidix ma laga arkaayo horayna ma laga arkaayo gadaalna lagama arkaayo marka muctasiladu waxay yidhaahdeen waxaas khulfun khulfun min alkalaam waaye inaad culuwigiina inkirtaan ru'yana sugtaan wax iskeenayo maahan culuwiga markaa inkirayseen waxaa ku inkirteen ilaahay jiho waa ka nasahan yahay waxaan la arkaayo haddana meelna aan laga arkaynin maxay noqon kartaa haddii warkaas lasoo koobo ma la arkaayo waay macnaheeda marka walidaalika alimaam yaxya bnu abilkhayr alcumraani kitaabkan bayaanka iskale fiqhiga aimada shaaficiyada a'immatu ahlilyaman ka mid ahaa wuxuu yidhi qarnigii lixaad bilowgiisii meelahaas ahaa kitaab alintisaar la yidhaahdu leeyahay wuxuu sheegay warkaas ashaacirada war oo inuu yahay war isdaraan daran inuu yahay oo war aan macno ku dhisnayn inuu war macno aan ku dhisnayn inuu yahay buu sheegay sababtoo ilaahay ru'yada yani waxaa laysku shabahay ru'yada alla la arkaayo iyo ru'yada dayaxa la arkaayo soo maa ru'yada iyo ru'yadaa laysku shabahay dayaxa waa kaa koreeya allana hadduu wahuwa alcaliyu alcadiim mar kasta alla hadduu sarreeyo oo culuwi ilaahay subxaana wa tacaala mudlaqa uu leeyahay isagoo sarreeyo unbaa la arkaa marna ilaahay annaga nama dhexgelayo ru'yada laysku shabahayna xagga dayixuu koraa laga arkaa ilaahayna marka kor baa laga arkaa iyaga marka culuwgiina waa diideen si aynan ugu dhicin tanaaqud ayay marka waxay yidhahdeen kor ma laga arkaayo hoos ma laga arkaayo midig ma laga arkaayo bidix ma laga arkaayo horey ma laga arkayo gadaalna lagasee loo arkaa marka waayahay waxaas aragti ma aha qofka bani aadamka ah ee labadiisa indhood qabo waa inuu un ama horay wax ka arkaa ama kor ka arkaa ama labadiisa dhinac ka arkaa ama gadaal oo ka arkaa waxaas ma jiraan haddii la yidhaha aragti ma jirto waay macnaheeduaqwaashaasaa marka aduu ku jirta masalo kale waxay tahay ku tacalluqda meeshaan munaafiqiintu gaalada inays ilaahay arkayni waa la sheegay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun munaafiqiinta ilaahay ma arkayan munaafiqiinta culammada qaar waxay dhaheen waxay arkayaan ilaahay subxaanahu watacaala nadratu imtixaan laa nadratu suruurin farxad aragti aragti farxadeed oo la abaal marinayo ma ku arkayaan ilaahay laakiin waxay ku arkayaan aragti imtixaan oo ku jira ayb aragtida imtixaanka oo ku jiraana waxay tahay xadiidka abi saciid ummadaha ilaahay markuu yidhaha ummad walbaa waxay caabudi jirtay ha raacdo qolo walbaa waxay caabudi jireen inay raacayaan nabig markaasuu nebigu wuxuu yidhi <coughs> fayabqaa fatabqaa haadihi lumma ummaddan ayaa baaqi noqonayso macahaa munaafiquuha iyadoo ay ku dhex jiraan dadkii munaafiqiinta ahaa oo diinta afka ka sheegi jiray laakiin qalbiga gaalada ka ahaa markaasuu ilaahay ugu imaanayaa suurad aynan ku garan alla uunan isku barin markaas ayay waxay leeyihiin annaga meeshaan ka zuuli mayno rabbigaan ilaa uu noo yimaado rabbi marka wuxuu ugu imaanayaa suurad ay ku garanayaan markay arkaan suuradaa ay ku arkaan ayay sujuud u dhacayaan munaafiqiintiina waxay doonayaan ay damcayaan inay sujuudaan ma sujuudi karaan dhabarkooda looxuu noqonayaa yowma yukshafu can saaqin wayadcuuna ila asujuudi falaa yastatiicuun marka aragtidaasay arkaayaan munaafiqiinta aragtidaana waxay tahay aragti imtixaan ee aragti maahan wax la abaal marinaayo oo suruur iyo farxad ay ku dheehan tahay mu'miniinta unbaa ilaahay arkayaan adduunyada iyada ilaahay ma lagu arkaa allah subxaanahu watacaala adduunyada labadan indhood qof ku arkay yani waxaa laysu khilaafay rasuulka sal l l slam labadiisa indhood ma ku arkay mase kuma arkin ibnu cabaas laba riwaayaa laga haayaa mar wuxuu yidhi ra'aahu bifu'aadihi riwaayana wuxuu yidhi nacam ra'aahu riwaayada marka ra'aahu waa mutlaq waxaa lagu xambaaraa oo lagu micnaynaa riwaayada dhahayso ra'aahu bifu'aadihi marka nebiga labadiisa indhood kuma arkin qalbigiisuu ku arkin culimada marka iyagu qabaan saxaabada iyaga laga wariyey inuu ku arkay nebiga sal l l salam labadii yacnii inuu ma arkin ilaahay dhahayaan waxaa lagu xambaarayaa inay nafyigooda wuxuu ku dhacayaa labada indhood labadiisa riwaayada kale iyadu dhahayso wow arkayna iyagu idlaaq ahaan sida riwaayadaas ibnu cabaas oo kalena waxaa lagu xambaarayaa iyadana ru'ya qalbiya ama adduunyada inta la joogo ru'ya basariya rasuulkaa laysku khilaafay sidaas xooga badanna waxay tahay inuunan labadiisa indhood ku arkin ee uu ku arkay qalbigiisa inuu ka arkay lanna ibnu cabaas ra'aahuna waa yidhi ra'aahu bifu'aadihina waa yidhi ibnu taymiya ibnulqayimna sidaasay tilmaameen ayb riyo ilaahay iyadana ma lagu arki karaa qof isagoo hurdo rabbi maku riyoon karaa waa waa dhici kartaa in lagu riyoon karo oo xadiidka tirmidi kitaab tafsiir uu ku soo saaray oo maa kaana liya min cilmin bilmala'i اlaclىa id yakhtasimuun wuxuu leeyahay nebiga isagoo hurdo ayuu salaaddii subaxuu ka daahay maalin markaasuu isagoo degdegay soo baxay markaasuu wuxuu yidhi waxaan idiin sheegaya wixii salaaddii iga daahiyey ra-aytu rabbii rabbigay ayaan arkay anoo hurdo ayuu yidhi nebiga sal l slam waa tii marka kafaaraadka iyo yaa moxamed hal tadri bima yakhtasimu almala' alaclaa iyo xadiidkii macruufka ahaa ibnu rajabna uu sharxay oo risaalo gaara uu ku sharxay xadiidkaasay ku jirtay in marka nebigu uu rabbi ku arkay riyo uu ku arkay ra rabbii fii axsani suuratin <clears throat> ayb wayashhadu ahlu sunnati waxay qirayaan ana almu'miniina mu'miniinta yarowna rabbahum rabbigood inay arkayaan tabaaraka wa tacaala biabsaarihim indhahooda inay ku arkayaan wayanduruuna ilayhi xaggiisa ay fiirinayaan marka biabsaarihim markuu ku leeyahay wuxuu bixinayaa waxyaabaha muctasiladu ay sheegaan ee ah ru'ya basariya ma jirtee ru'ya qalbiyaa jirto oo aakhiradan sheegaan ilaahay ru'ya qalbiya unbaa lagu arkaa ru'ya basariya ma leh ayuu anfinayaa meeshaan wayanduruuna waa fiirinayaan ilayhi ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ayay fiirinayaan oo wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira waa taas marka calaa maa warada bihi alkhabaru asaxiix way ka marqaati furayaan sida khabarka saxiixa ah oo ugu soo arooray can rasuuli rasuulillahi sal ly slam fii qowlihi inakum tarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylat albadri watashbiihu tashbiihuna waqaca wou dhacay liru'yati buu u dhacay biru'yati lagu shabaho laa lilmariyi waxa la arkaayo uma dhicin bilmariyi lagu shabaho yacnii ru'ya iyo mari ru'yada ayaa tashbiihu uu ku dhacaa ama ilaahay iyo dayaxa maaha in laysku shabahayo aragtida dayaxa la arkaayo leylat اlbedri iyo aragtida alla la arkaayo waa wax laysku shabahayo ayb wاlahbaaru اlwaaridatu axaadiidta soo aroortay fi ru'yati kusoo aroortay ru'yada mukharajatun mid la bixiyey waa la soo saaray fii kitaabi اlintisaari biuruqiha kitaab isaga uu leeyahay oo abu cuثmaan asaabuuni uu leeyahay weeyaan oo isaga markaa hadda mafquud ah wayashhadu ahlu sunnati ahlu sunnaha waxay qirayaan ana aljannata waannaara jannada iyo naarta makhluuqataani inay yihiin laba la abuuray wa annahumaa labadoo labadaana baaqiyataani inay yihiin kuwo baaqi ahaanayo laa yafnayaani abaddan weligood ma baaba'ayaan wa anna ahla aljannati ahlu jannaha laa yakhrujuuna minhaa ka bixi maayaan jannada abaddan weligood wakadalika ahlu nnaar ahlu naarkuna sidoo kale weeyaan alladiina kuwaas oo hum iyaguba aladiina kuwa hum iyaguba ahluhaa naarta dadkeeda ah khuliquu lahaa kuwa loo abuuray aladiina hum khuliquu lahaa kuwa naarta loo abuuray laa yakhrujuuna ka bixi maayaan minhaa naarta xaggeeda abaddan weligood wa ana almunaadiya midka dhawaaqaya yunaadii waa dhawaaqayaa yowmaidin maalinka yaa ahla aljannati ahlu jannow khuluudun ayaa idiin sugnaaday lakum khuluudun ayaad leedihiin waaritaan walaa mowta geerina ma jirto wayaa ahla annaari khuluudun walaa mowt calaa maa warada bihi alkhabaru asaxiix sida xadiidka saxiixa uu ku soo arooray can rasuulillahi sal l salama oo ugaga soo arooray meeshaanna wuxuu uga hadlayaa jannada iyo naartu inay makhluuqataan ay yihiin mar kale iyadana muctasiladaa khilaaftay oo waxay yidhaahdeen jannadu hadda ma abuurna hadda kadibaa la abuuri doonaa lianna waa abuuran tahay haddii la dhaho cid gelaysaana aynan jirin waxaa ka dhalanaya cabad inay u abuuran tahay ilaahayna waxay yidhaahdeen cabath waa ka nasahan yahay iyo inuu inta wax iska abuuro bilaa macno ayb waxaas dhan waa iska ra'yi waay nusuustii bay khilaafayaan iyaga caqligooda isu keenkeenayaan marka ayb inay abuuran tahayna waxaa ku tusaaya nusuus fara badan oo qur-aanka mid kastaa wuxuu yidhi jannada markuu ka hadlay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin uciddat macnaheeda waxay tahay waa la diyaariyey waay waa la darbay waa la diyaariyey lilmuttaqiina loo diyaariyey waaba laga baxay soomaha marka waa inay abuuran tahay marka sidoo kale naartana uciddat lilkaafiriina waa la diyaariyey iyadana inay abuuran yihiin waxaa kaloo ku tusaa nebigu waa la tusay sal alla l slam oo jannadii baa la geeyey naartii waa la geeyey wuu soo arkay oo wuxuu yidhi naartii waxaan arkay faraa'itu akhara ahliha nisaa jannadiina ducafaau lmuslimiin inay ku badnaanayaan uu sheegay oo uu damcay inuu wax ka soo gooyo wuxuu ku arkay eh, qasri cumar uu leeyahay markaasaan arkay buu yidhi gabar marka eh, qasriga hortiisa ifayso ayb ama weysaysanayso sidii la dhahaba ayb markaasuu wuxuu yidhi eh, rasuulku wuxuu yidhi inaan galaan damcay markaasaan waxaan xasuustay buu yidhi fa fadakartu kayrataka masayrkaaga iyo qiiradaada cumarow markaasu cumar intuu ooyeyba wuxuu yidhi calayka aqaaru yaa rasuula allah maxay ku tusaya marka inay jannada abuuran tahay oo qasriyaal ku yaallaan soo maa waxaa kaloo ku tusaya jannada i naarta inay abuuran tahay waaba doodeenba oo nebigu sal l slam wuxuu yidhi ixtajat iljannatu wannaar jannadii i naartii baa doodeen faqaalat iljannatu jannadii waxay tidhi fiya ducafaau lmuslimiin naartiina waxay tidhi fiya almutakabiruuna wاljabaabira aniga dadkaasaa igu jira kuwaan markaasuu ilaahay wuxuu yidhi anti raxmatii arxamu biki man ashaa wa anti cadaabii ucadibu biki man ashaa walikilaykumaa calaya miluhaa ow kamaa qaala sal nusuustaa faraha badan macnahaasay sheege waxaa kaluu nebigu sal l slam uu yidhi naarta rabbigeed bay u dacwootay oo waxay tihi akala bacdii bacdan ilaahu qaarkay qaarka kalau cunay markaasu wuxuu u idmay ilaahay laba neefsasho markaasu wuxuu yidhi qabowga ugu daran markaad helaysaan zamhariir zamhariira kulaylka ugu daran markuu jirana jahanamo faafkeeda nusuustaas faraha badan marka macnahaasay tilmaamaysaa nimankan marka waa weydaarteen oo way khilaafeen ayagoo maskaxdooda ka socdo marka wax qeyb ah oo annaga naga maqan miyaa caqli lagu fahmi karaa keligiis yani caqligu waa wasiilo laakiin meesha wax laga qaadanaya isaga maaha meesha wax laga qaadanaya kitaabkai sunnada wa annahaa baaqiyataani iyadana wa annahaa baaqiyataani laba macno ujeedaa iyadana <coughs> wa annahumaa baaqiyataani <coughs> jannadii iyo naartii labaduba inay baaqi yihiinay harayaan laa yafnayaani abadda weligood aynan dhammaanaynin aynan go-aynin ayay qirayaan oo iyadana mid kasta haddii ilaahay wuxuu yidhi khaalidiina fiiha abadan naartii waa lagu waaray abadan mar haddii la yidhi ma dhammaanayso jannadii iyo naartii waa sidaas iyo xadiidka uu soo wado ayb mas'alada markaa jannada iyada inay weligeed aynan dhammaanaynin waxaa weeyaan khilaafkeeda waxaa laga soo naqliyaa dawaa'if oo yacnii muctasilada kamida iyo jannada iyo naarta labaduba inay baaba-ayaan qaarna waxaa laga soo naqliyaa jannada inaynan baaba-aynin laakiin naarta ay baaba-ayso marka naarta waa dhammaanaysaa ama waa baaba-aysaa xaggay ka timid iyada marka xadiid munqaica oo waxaa jiro sanadkiisu inqidaac ku jiro daciif ah oo mufasiriintu ay ku keenaan markay fasirayaan suurat huud qowluhu tacaala waama aladiina shaquu fafi الnaari lahum fiiha zafiiru washahiiq khaalidiina fiiha maa daamat الsamaawaatu wاlardu ilaa maa shaaa rabuk soo maha ilaa maa shaaa rabuk istinaa jiray leeyihin ayb ilaa maa shaaa rabuk ina rabbaka facaalu limaa yuriid aa lasii daba dhigan marka waxay leeyihiin ilaa maa shaaa rabbuka xadiid marka waxay keenayaan cumar laga warinayo oo haddii naartu ay furnaato oo ay baaqi ahaato mithlu ramli caalij yacni dhu meeshaas e, bacaadkeeda inta la eg oo tiro ah oo sannado ah haddii naartu ay ballaqnaato ay furnaato waxaa un imaan doono maalin albaabadeeda laysku xiri doono xadiidkan marka inqidaaca ku jira waa daciif ma la xujaysa karo ilaa maa shaaa rabbukana istinahan waa istina oo munqaic ah istina oo mutasila ma aha ama in la yiraahdo ilaa maa shaa rabbuka waa istinaa usoo arooray tabarug iyo yani min baabi tabarug iyo waxyaabahaas u yimid in la dhaho lanna nusuustii kale waxay sheegaysaa istinahaani inaan loola dan lahayn mar ay naartu dhammaanayso inay jirto inaan loola dan lahaynayay tusaysaa weligood naartii waa ku jirayaan iyo yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiimun cadaab u negi ah oo aan dhammaanaynon guuraynin waxyaabahaas oo dhan xadiidkaasna marka inqidaac ayaa ku jira ayb aayadda kale haddii la yidhaha iyadaba ilaa maa shaaa rabbuka waa ku jirtaa ka waran oo waama aladiina suciduu fafi ljannati khaalidiina fiiha maa daamat الsamaawaatu wاlardu ilaa maa shaaa rabbuk laakiin taas maxaa la daba dhigay caطaa'an hayra majduud waa siisma aan go-aynina la daba dhigay tan laakiin ina rabbaka facaalun limaa yuriid ayaa la daba dhigay oo waxyaabaha keenaya marka mararka qaar yacnii kitaabkan la yidhaha xaadi اlarwaax ilaa bilaadi اlafraax ibnu اlqayim uu leeyahay iyo masaladan uu uga hadlaa waxa aqwaal ku jirana waa keenay masalada qowlkan hadda naarta baaba-eedana waa ku dheeraaday weliba ibnulqayim ilaa loo maleeyey ama looga nisbeeyeyba inuu u nusraynayo qowlkaas qowlkaas oo ah yacni naarta inay dhammaanayso mararka qaar xataa wuxuu keenayaa eh, raxmatii wasicad kula shay iyo kale naxariista alle naarta inay baaba'do naxariis alle naxariista alle waa keenay iyo saas oo kale inuu yidhaahdaa yaa dareemeen laakiin culimmadu waxay dhn waraxmatii wasicat kula shay maxaa ku xigan fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaa waladiina hum biaayaatina yu'minuun soo ma gaalada ilaahay muxuu yidhi ulaa'ika ya'isuu min raxmatii ulaa'ika kuwaada ya'isuu min raxmatii waa ka quusteen naxariisteyda oo yacni cadaabkii ilaahay inuu ku si fiican si yacni daran loo gelinayo weligood aynan ka soo baxaynin naxariista allana waxaa loo qoray dadka ilaahay ka cabsado kuwaana ma ahayn dad ilaahay ka cabsada hadalkaas marka waxaa loo fahmi karaa markuu ku dheeraado oo halkan jawaab uga keeno meeshan jawaab uga keeno wax isu keeno waxaad moodaysaa inuu u nusraynayo qowlka ah naarta mutlaqan inay xirmayso oy baaba-aysa laakiin kitaabkiisa kale ee layidhaha alwaabilu sayib oo adkaarta uu uga hadlo ayuu aad u kala tafsiil geliyey oo wuxuu yidhi naaru ahli lmacaasi waa dhammaanay naaru ahli اlkufri wاlilxaad ma dhammaanaysa halkaas uu marka yani tafsiilkaas lowlaa tafsiilkaas uunan jiri lahayn qofku wuxuu isdhihi karaa waxuuba u nuseeyna ibnulqayim naarta inay dhammaanaysan ama ibnu taymiya isaga kitaab xaabal uu alifayba uu ku ibdaalinayo ama lagu burinayo fanaau ljannati wannaar labadaba marka ibnu taymiya war sariixa oo naara dhammaanaysa maba laga haayo ibnulqayim baad moodaa inuu uga soo dhowaaday meeshaas isaguna marka kitaabkana tafsiilkiisa u yaalaa <clears throat> wa anahumaa baaqiyataani inay yihiin laa yafnayaani abadan wa ana ahla aljannati ahlujannahana laa yakhrujuuna minha abadan weligood ka soo bixi maayaan jannada wakadalika ahlu nnaar ahlu naarkuna waa sidoo kale kuwaa waaye marka ahlunaarka aan naarta ka soo bixaynin alladiina kuwa hum iyaguba ahluhaa naarta ehelkeeda ah <clears throat> khuliquu loo abuuray lahaa naarta loo abuuray laa yakhrujuuna ka bixi maayaan minhaa naarta xaggeeda ka soo bixi maayaan abadan weligood wa ana almunaadiya midka dhawaaqaya malaggaa yunaadiyi waa dhawaaqaya yowmaidin maalinka xadiidkii saxiixa ku sugnaa buu tilmaama ee ahaa yu'taa bilmowti geeridaa lala imaanaya calaa suurati kabshin iyadoo wan oo kale ah jannadii iyo naartii dhexdooda meel ah ayaa lagu qalayaa marka geeridii dhimashadiiba waxaa laga dhigaa sidii wan oo kale waa la gowracaa jannadii naarta dhexdoodaa lagu gowracayaa markaasaa hadalkan u dhahayaa yaa ahla aljannati ahlu jannaw khuluudun ayaad leedihiin waaritaan walaa mowta geeri ma jirto laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa wawaqaahum cadaaba aljaxiim wayaa ahla annaari ahlu naarow khuluudun walaa mowt waaritaan ayaad leedihiin oo idiin sugnaaday walaa mowta geeri ma jirto calaa maa warada bihi alkhabaru asaxiixu can rasuuli rasuulillaahi sala allahu caleyh ali wasalam waa xadiidka abi saciid wa min madhabi ahli اlxadiidi ahlu xadiidka madhabkooda waxaa ka mid ah ana aliimaana iimaanku qowlu wa camalu wa macrifa iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo wa macrifa aqoonsi garasho yasiidu waa ziyaadayaa iimaanka bidaacati buu ku ziyaadayaa wayanqusu waa nuqsaamayaa bilmacsiyati buu ku nuqsaamayaa halkaana wuxuu gelaa masalat اlasmaa'i walaxkaam masalat اlasmaa'i walaxkaam asmaa'na waxaa loo yidhi magacyaa meeshaan imaanaya mu'min kaafir mushrik munaafiq muslim waxaa dhan waa asmaa asmaadaasna axkaam baa ka dhalanayso ayb masaa'il lasmaai walaxkaam saasaa loogu bixiyo ayb waa asmaa sharciya oo ay ka dhalanayso axkaam sharciya ayb marka qof walbaa ma iska dhihi karo mu'min kaafir munaafiq mushrik qof walbaa cilmi la-aan ma ku dhihi karo lanna magacaan haddaad qofkii ku idlaaqdo axkaamna waa ka ratib mee ogow ayb masaladaas marka madkhalkeeda ugu horeyma albaabkeedu waxay tahay horta in la ogaado maa huwa aliimaan iyo cagsiga iimaanka oo ah kufri kufrina muxuu noqonayaa madhabu ahli sunna ayuu sheegayaa marka wuxuu leeyahay iimaan waxaa la yidhaahdaa tacriifka ahlu sunnada qowlun wa camalun wa macrifa qowlun wa camal ilaa marka imaam albukhaari kun kun imaam oo aan la kulmayo yidhi a'imadii salafka kun kulligood waxay dhahayeen buu yidhi alimaanu qowlun wa camal yasiid qowlun wa camal marka la marka qowlka laba u qaybsamaa qowlu lqalbi iyo qowlu lisaan camalkuna laba u qeybsamaa camaluulqalbi iyo camaluuljawaarih ay u qeybsamaa iimaanku waa kaa marka qowlu lqalbi huwa almacrifa waa macrifada si gaara ah hadda halkaan noogu sheega qowlu lqalbi waa macrifadii iyo wixii soo raaco ayb qowlu lisaanna waxaa weeyaan shahaadata an laa ilaha illa qofka inuu ku dhawaaqo shahaato iyo qur-aan akhriskii iyo adkaartii iyo qowlu lisaan camalkana laba waayo camalulqalbi waa tasdiiqa iyo khushuuca iyo khowfka iyo rajaha iyo acmaashaas o dhan acmaal quluub camal marka la yidhaha marka camalulqalbi iyo camaluuljawaarix camaluuljawaarixuna waa jihaadka iyo salaadii iyo eh, dawaafkii iyo waa acmaaluuljawaarix iyaguna intaasba marka waa wada iimaan waxaana caddaynaya rasuulka sal l l slam wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa situuna shucba ow bidcun wasabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat lcadaa adaa can اطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xayaa qalbiguu ka dhacaa imaadat ladaa waa camal jaarih qowlu laa ilaaha ila allah iyana de tasdiiq iyo waxaa ku xiran iyo qowlu lisaanka intiiba iimaanka xadiidkaasi ku wada jiraan ayb iimaankaas marka waxaa la rabaa camal qowl iyo camal mar haddii la yidhi shucabna inuu iimaanka leeyahay la sheegay shucabkaas isku derajo ma aha shucabuliimaan isku haddana ahlu sunnaha waxay qabaan shucabuliimaan inaynan hal derajo ahayn oo shucabuliimaan waxaa ka mida shucab haddii la waayo qofka iimaan oo dhan laga anfinaayo shucab waxaa jira haddii la waayo qofka laga anfinaayo iimaanka kaamilka ah halisna cadaab oo u noqon karo shucab waxaa jiro haddii qofka laga waayo cadaabna aan loogu goodinaynin iimaanna aan laga anfinaynin waa waxyaabaha mustaxabaadka ah nacam waxay leeyihin marka mustaxabaad waajibaad iyo usuul ayb hal derajo iskuma wada aha walidaalika salafku waxay dhaheen labaatan imaam ka badan waxay sheegayaan liliimaani aslun wa farcun iimaanku wuxuu leeyahay asal iyo farac qofkii asalka laga helo musama aliimaan mutlaqu liimaan waa haystaa qofkaas mutlaqu liimaan ninkii asalkiiba hadduu sameeyo waxa kale hadduu doono haba dayacee mulaqu liimaan qofkaas waa haystaa iimaan bartiis ayb ninkii asalka laga waayana mutlaquliimaanba maba hayaba hadakaasayb soo ma garanin ninkii aslul iimaan laga helo laakiin furuucdii waajibka ahayd laga waayey muطlaqu اliimaan oo haystaa aliimaanu اlmuطlaq laakiin ma haayo alfarqu bayna muطlaqi اliimaan wاliimaani اlmuطlaq maxay kala tahay aliimaanu اlmuطlaq waa iimaankii xaqa ahaayo dhammaystirnaa oo ilaahayba uu leeyahay inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wcalىa rabbihim yatawakaluun aladiina yuqiimuuna الsalaata wmima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum اlmu'minuuna xaqan ilaahay sooma dhihin ayb qofka haddii marka aayad qur-aan lagu akriya hadduu qalbigiisa cabso waayo gaal mau noqonayo ma noqonayo gaal laakiin maxaa laga weysan yahay marka waajibkii iimaanka ayaa laga weysan yahay marka waa aliimaan اlmuطlaq ninkaas waa laga anfinaya iimaankii kaamilka ahay ayb muطlaq اliimaanna waxaa weeye iimaan bartiis un ma la kale fahme marka labadaas cibaarana ayb muطlaq اliimaan ninkii haddii asluliimaan uu haysto tasdiiqii iqraarkii yacnii waxyaabihii usuusha ahaa hadduu haysto iimaanka asalka uu ahaanaya marka hadduu haayo muطlaqu اliimaan waa u sugan yahay aliimaan اlmuطlaq si uu u helo waa inuu dhammaystiro shucabkii waajibaadkii la yimaado xaaraantii ka fogaado waakada iimaanka marka in asal iyo farac uu leeyahayna qur-aankana mafhuum mafhuum ahaan waa looga qaatay oo ilaahay wuxuu yidhi alam tara kayfa daraba allaahu maala kalimatan ayibatan ka shajaratin ayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa iimaanka geedtimiraada lagu shabahay geedtimiraadku asal iyo furuucay leedahay asalkii marka waa xididada iyo jiridda furuucdiina a laamihii waay soo maha haddii geeddaas laamahan laga jaro waxaa laleeyahay geed naaqis ah waay laleeyahay geed oo naaqis ah haddii salka laga gooyana maxaa la dhahayaa geedba meeshu kuma yaallaa laleeyahay asalkii iimaanka waxaa ka dhigan jiridda iyo xididka furuucdiina waxaa ka dhigan laamahaas caleemaha yaryarkaana mustaxabaadkao kale waxyaabaha mustaxabaadka ayb macnahaasay marka ka dhigeen firaqa marka iimaanka masalatuliimaan siay u kala qabaan yacni saddex geesaa ka fiirinaya iimaanka gees waxay tahay tacriifkiisu waa qowl iyo camal gees kale waxay tahay shucabul iimaan isku mid inaynan ahayn oo asal iyo farac inay kala yihiin faracu inuu laba u qaybsamo farac waajiba iyo farac sunno ah geesta saddexaad oo ahlu sunnaha ay ka fiirinaya waxay tahay aliimaanu yasiidu wayanqus iimaanku inuu ziyaado nuqsaamana gees afaraad waxaa noqon karo iimaanku maadaama uu yahay ismi oo madxi iyo ammaan maadaama uu yahay qofku haddii inuu yidhaahdo de ana mu'minun inuu yidhaahdo waa diideen waa diideen ahlu oo wuxuu dhahaya ana mu'minun in sha allah ama mu'minun arjuu ama ana mu'minun fi laxkaam siyaabaas waxyaabaas inuu dhaho laakiin hadduu yidhaha ana mu'minun macnaheedu waxay tahay waa is ammaanayaa oo aniga iimaankii intii uu ahaa dhan waa la imid waa macnaheedu lamana imaanin adi wixii imaanka lagaaga rebo dhan ma la wada imaanka lama wada imaanin ayb firaqa marka waxay kala aaminsan yihiin jahmiyada ugu liidato aljahmiyatu aliimaanu cindahum iyaga agtooda iimaan waxaa la yidhaahdaa almacrifatu faqad jahmiyadu waxay yidhahdeen iimaan waa almacrifa faqad faman carafa rabbahu fa huwa muminun kaamil liimaan ninkii rabbi aqoonsado waa mumin kaamil imaan warkoodaas marka waxaa ibdaalinayo burburinayo cindahum ibliis waa mumin ou noqonaa kaamil liimaan haddii ra'yigooda la qabto lianna ibliis carafa rabbahu soo saas ibliis rabbigii waa yaqaana qaala rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcauun qaala fabicizatika la uqiyanahum ajmaciin wahaakada haddana ibliis cid ka gaalnimo badan inaynan jirinaa la ogyahay hadday macrifadu iimaan tahay muxuu mu'min u noqon waaye sharcan qolada labaad marka waxaa weeyaan alkaraamiyatu karaamiyada aliimaan cindahum waa qowl faqad oo waxay leeyiin aliimaanu qowlun faqad faman qaala bilisaanihi qofkii carabkiisa ka yidhaahdo laa ilaha illa fa huwa mu'minu kaamilu liimaan iyagana waxaa lagu bushiyey dad ku qowlay kelmaddii iimaanka oo haddana laleeyahay mu'miniin ma ahna qur-aanka lagu arkay wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin ilaahay baaba dhahay wamaa hum bimuminiin yani marka qowlkaani wuxuu u baahan yahay ictiqaad qalbi ah waa in qowlkii ictiqaadkii iswaafaqaan oo kuwaas ayagoona cindahu munaafiqiinta gaalnimada qalbiga ku haysto cindahum muminuun mu'miniin inay yihiin firqada saddexaad alashcariya shaacirada ayagu iimaanku waxay dhahayaan aliimaanu huwa tasdiiqu faqad qalbiga inaad ka rumayso bis afka inaad ka dhahda xataa waajib maahan ay leeyihin oo adoo afkaagii qabo caafimaad qabo laa ilaha illa lahu dhihi karo haddaadan dhihin bis qalbiga le ilaahi rasuul aad ka rumayso mu'minaad tahay kaamiluliimaan kutubahana waa ku taallaa baajuuriga tuxfatulmuriidka iyo sheega oo khilaaf waxuu ku jiraa buu le nudqiga towxiid in lagu dhawaaqaa oo laa ilaha illah lagu dhawaaqaa shardi miya mase ma aha waxaan ka hadlaynana waxaa waayuu leeyahay qof gaal ah oo afkiisa qabo oo yacnii wax cudurdaa wax cudura ah uusan ku jirin ayaan ka hadlaynaa ayuu leeyahay wax cudura ah hadduusan ku jirin afkiisa ou qabo laa ilaha illahu muxuu diidaa waayahay muxuu diidaa laa ilaha illahu ijmaacna wuxuu ku soo arooray laa ilaha illahu qofkaan dhihin ma badbaadayo laa fi dunya walaa fi laakhira haddii uusan yani haddii uu isagoo dhihi karo ounan dhihin laakiin de ninkaan ku dhawaaqi karin akhras ah haddii qalbigiisa intuu ka islaamo jawaarixdiina intii uu samayn kara uu ka samaynayo kaas de cudurdaara iyuu qabaa ee marka shaaciradu waxay la aadeen wamaa anta bimuminin lanaa ay bimusadiqin lanaa iimaan luqada saasaa lagu dhahaa waxaan kalena ma jiray dhaheen waxay ugu jawaabeen a'immatu salaf marka iimaanka idinku luqa unbaad daba joogtaan oo iimaanka luqa wixii lagu yidhaahdaad sheegaysaan laakiin waxaa jirta ashyaadu luqadana in macno ay ku lahayd awel ku lahaan jirtay sharciguna inuu macaani kale ugu daro soo maa sharcigu macaani kale inuu ugu daro soo ma jirto salaad hadda maxaa luqada lagu yidhaha duco soomaa ninka hadduu yidhaha wa aqiimu salaata marka laleeyahay anu shan jeeraan ducaysana waana iska dhaqaaqana wax salaad la yidhaahna uma aqaano allaahu akbar intanay ku bilaabato assalaamu calaykum midday salaad uma aqaan hadduu dhaho ka wada oo luqadiina cuskado waa khaldantaa laleeyahay luqadii macnihii luqada waxbaa lagu sii daray xaqiiqa sharciya meeshaan timid marka alxaqiiqatu sharciya muqadamatun calى alxaqiiqati اlugawiyati markaan sharci ka hadlayno ma looga joogsanin intaas weliba tasdiiqi laftirkiisii wax qalbi keliya ku xiran ma ahan tasdiiq tasdiiqa laftirkiisa waxaa la diidaya wax qalbi bis ku xiran ma aha leanna xadiidkii nebiga sal ll slam wuxuu ahaa wuxuu yidhi in allaha kataba ilaahay wuxuu qoray qof kastaa dheeftiisa ama nasiibkiisa xadahu min azina nin walbaa dheefta ama nasiibkiisa zinada xaggeeda uga soo aadaysa ilaahay waa qoray mudrikun daalika laa maxaala mudrikun dalika laa maxaala markaasuu wuxuu yidhi falcaynaani zinaahuma anadar waludunaani zinaahuma alistimaac markaasuu wuxuu yidhi labada lugoodna labada lugoodna waa dhaqaaqayaan waa tallaabsanayaan walyadaani zinaahuma albatshu wاlqalbu yahwى wayatamanaa wاlfarju yusadiquhu ow yukadibuhu wاlfarju yusadiquhu maxalushaahidka meesha farjigana wuxuu yidhi isagaa rumaynaayo ama beeninayo farjigu muxuu wax ku rumeeyaa way qalbi maa ku dhex yaal farjiga muxuu wax ku rumeeyaa farjigana ficil soo maaha ficiloo wax ku rumeeyaa idan tasdiiqan aada leedihiin qalbi keliyow gaar ku yahay ma sax ahaynba tasdiiqan laftirkiisa wuxuu noqon karaa ficl u noqon karaa <coughs> marka haddii xataa la yidhaha aliimaan tasdiiq bis waaye la yidhaha tasdiiqaas waxaa ka soo baxa qowl yani qowl iyo waxaa ka soo baxayo iyo camal tasdiiqa laftirkiisa ayaa waxaa ka soo baxaayo ictiqaad waxaa ka soo baxaayo qowl wax lagu dhawaaqo waxaa ka soo baxaayo camal la sameeyo ayb firqooyinkaas hadda aan soo sheegay dhammaantood murjia waay kulligood waxay ka midaysan yihiin camal inuusan iimaanka ka mid ahayn ama halka qolaan ka tegey qolada afaraad waxay tahay murjiat اlfuqahaa murjiat اlfuqahaa marka la yidhaha abu xaniifa iyo atbaacdiisa waay abu xaniifa iyo atbaacdiisa xanafiyada yaa u badan iyagu waxay leeyihin iimaan waxaa la yidhaha tasdiiq iyo iqraar bilisaan faqad acmaashan iimaan maahan <coughs> acmaashu iimaan maahan ay yani salaadan iyo soonka iyo jihaadka iyo iimaan shaqa kuma laha haddana saasay tahay waxay ogol yihiin haddii laga tago waa laysku cadaabayay leeyiin haddii laga tago waa laysku cadaabaya qaar baa marka waxay dhahayaan khilaafka ayaga iyo ka dhexeeya jumhuuru eh, sunna khilaaf lafdi ah waayay leeyihiin oo maadaama ay isla ogol yihiin in la naaraayo qofkan naar ou halis u yahay hadday isla ogol yihiin khilaafkoodu khilaaf iska lafdi ah waayo wax ay ka cararayeen lay usoo laabanayaan laakiin khilaafkaas allahu aclam lafdi inuunan ahayna muuqanaya lanna maxaa yeelay see lafdi waayo loo dhahaa ziyaado iyo nuqsaan ma ogola xanafiyada alimaanu yaziid wayanqus waa diidayeen ma ziyaado bana nuqsaamay leeyihin markaasi weliba waxay dhahayaan qaarkood wulaadda kuwa ah weliba waxay leeyihiin iimaanii eh, ka iimaani jibriil imaanii ka imaani jibriil ilaa qaarkood ay leeyihiin faasiqa ummaddaani iyo iimaanka abubakar isku mid lan cindahu maba ziyaada mana nuqsaamo iimaanka abubakar iyo iimaanka faasiqa waxaa isku mid ka dhigay leeyihiin abuubakarna tasdiiqou haystaa iyo iqraar ninkaana tasdiiqi iqraarkii waa haystaa acmaashaan hadhow jannada iyay ku kala badan doonaan laakiin iimaanka maadadan iimaanka isku miday ka yihiin marka haddii ay leeyihiin ziyaada ay nuqsaantii diidayaan salafku waa khilaafsan yihiin soo maa walidaalika marka murji'at اlfuqahaa'a la yidhaahdaa ayb meeshaas marka ziyaadada iyo nuqsaantu waa diidayaan walidaalika daxaawiga hataa haddaad fiiriso waxaa ku arkee wuxuu leeyahay wa ahluhu fii aslihi sawaa wa ahluhu fii aslihi sawaa dadka iimaanka ahalkiisa oo muminiinta asluliimaan isku miday ka yihiin uu leeyahay ma ahluhu fii aslihi sawaa kama ah oo tasdiiqii rasuulka iyo annaga tasdiiqeena isku mid ma noqon karan lanna nebigu tasdiiqiisu cilmigiisa iyo marka la fiiriy annaga waxaan naqaano isku tasdiiq ma noqon karno tasdiiqa waxaa ku xiran iyo yacni acmaasha qalbiga waa ziyaadaysaa marka aayaad badan qofka ou arko soo maaha annaga iyo nebiga isku aayaadka susimaan u arkaynaa marka abubakar iyo annaga ma isku mid ma noqon karo xataa tasdiiq waa lagu kala sarreeyaa marka meeshaas laftirkeeda marka wuxuu ka waafaqaa raggaas marka aimadaas marka aimadiis aimadaas xanafiyada iyo ka waafaqa meeshaas marka waa culummada marka waa meel la tacliiqiyo qoladaas murji'at اlfuqahaa iyaguna sidaasay qabaan ayb maxaa u keenay marka iimaanka tasdiiq iyo iqraar bisoo agtooda ka yahay iyaga marka camalka maxay uga bixinayeen iimaanka hal shubhay wataan waxay leeyihin haddii aan dhahno camaluuljawaarix iimaankuu ka mid yahay waa iimaan haddaan dhahno cagsul iimaan maxaa waaye kufri soo maaha ninkii laga waaye acmaashaan marka inuu gaal yahaa imaanaysay leeyihin walidaalika markay ahlu sunnaha ka hadlayaan iyaga laftirkooda waxay leeyihiin ahlu sunnaha waxay waafaqeen khawaarij lanna khawaarijta iyagaa ku gaalaysiiya dadka marka acmaal laga tago ama yacnii murtakibulkabiiraha iyagaa gaalaysiiyo meeshaas ayaguna marka waxay yidhaahdeen haddaad camaluljawaarix waa iimaan dhahdo cagsigiisa tarku camaliljawaarix inay kufri taha ka soo baxayso laakiin salafku waa ka jawaabeen arrintaas waxay uga jawaabeen kufrigu laba nooc waay kufrun mukhrijun can ilmilla iyo kufrun duuna kufrin waay waana ibnu cabaas iyo waxay ka timid caطaa iyo daawuus iyoay ka timid wax selafkii laga hayo marka waxay yidhaahdeen awalna iimaanka asali farcan u qaybinay kufriga ka soo horjeeda asluliimaan waa mukhrij can ilmila kufriga ka soo horjeedo farculiimaan kufriga ka soo horjeedona waxaan leenahay bay dheen waa kufrun duuna kufrin alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaahu ku sheegay marka kufri waa tahay sax camalka ninka ka tagaa kufri waa ku dhacay laakiin ay kufrin hadduu farac ahaa camalka uu ka tegayna kufrigiisu waa kufrun duuna kufrin ama kufri asqara nusuusta sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun qof hadda aan diinta ka bixin haddana kufri lagu sheega waa lagu arkay soomaa nusuusta ayb jawaabtaas ee marka ay korsaa iimaanku marka waxyaabahaas uu leeyahay dhinaca kale marka aan aado khawaarij iyo muctasilo dhinacay ayaguna joogaan hadda hal dhinacaan sheegnay firaqa oo oo mufaridiinta ayaan ka hadalnay ahlulguluwi waalifraadna waxaa ah dhinaca kale khawaarij iyo muctasilaa joogaan khawaarijtu cindahum iimaan maxaa la yidhahdaa aliimaan waxaa la yidhaahdaa ficlu aacaati ficlu aacaati almuftaradati kulliha daacaadka faradkaa kulligeed in la sameeyo oo ninkii hal daaca oo farad ah ka tago gaal waa ee ka agtooda maalan adaa-ul waa waajib soo maa adaa waa waajib ninkii ka taga adaa gaal waa agtooda ybwaxyaa iyagu marka iimaan waxay u yaqaanaan ficlu daacaati almuftaradati kullihaa daacaadka faradkaa oo la sameeyo kulligeeda iimaan u yaqaan yani si markaad u fiiriso aliimaanu qowlu wa camal waa qabaan ila qowlka iyo camalku waa daacaadkii un soo ya qowl iyo camalka halkan aan ku sheegayna waa daacaad soomaha iyagii waxay leeyihiin ficlu daacaati almuftarada waa ogol yihiin laakiin ayaga iyo salafka farqiga u dhexeeya ma fahamsantahay asalka iyo farac oo salafkii waxay yidhahdeen ficil daacaadkan oo dhan isku darajo ma aha qaara asala qaarna waa furuuc oo iyagu marka waxay dhaheen liliimaani aslun wa farcun salafka kuwaanna waxay yidhaahdeen maya kulligood waa isku mid mafraqu duruq meeshaas oo eh, muctazilo iyo khawaarijo dhinaca iyo ahlu sunnaha meeshay isku khilaafsan yihiin meeshay ku kala baxayaan aliimaanu qowlun wa camal waa isla wada dhahayaan laakiin meeshay ku kala bedelan yihiin waa liliimaani aslun wa farcun ziyaada iyo nuqsaanna ma arkaan khawaarij iyo muctasila lanna hadduu naaqiso gaalni waa tirtirma isaga dhan oo markaa meeshaana marka ogow ziyaado iyo nuqsaan ma ogola sababtoo ah haddii nuqsaaniba ay gasho waa wada baabaa isaga dhan ilaa nuqsaanta waxaa keenaya daaca laga tegay soo maa ama kabiiro lagu dhacay waa tegaya ayb firqooyinka dhan marka muctasilo iyo khawaarij iyo murjaa isku gey maxaa ka dhexeeyana waxaa ka dhexeeya ziyaadat اliimaan wa nuqsaanihi ma arkaan kulligood ayb oo ziyaadada iyo nuqsaanta ma ogola oo waxay leeyihiin imaa an yabqaa kulluhu wa imaa an yadhaba kulluhu ama waa inuu kulligiis tagaa ama kulligiis inuu joogo meeshaasna marka selafku maxay leeyihiin qofka faasiqa diinta yani yani asal aan ka tegin dembi sidiisa gaalnimo oana aan ku dhicin waxaa la leeyahay mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama mu'minun naaqis liimaan iyaga marka cinda ahli sunna iimaankii in qaybna uu ka joogo qaybna maqantaha waa suuragal haddaynan asal ahayn waay qaybta asal hadduu maqan yahay laakin wax joogaya oo marka qaacidada ima an yabqaa kulluhu ima an yani yadhaba kulluhu ma qabaan maxaa yeele marka horena geedaa lagu mihaaliyey iimaanka asali farac leh geeddaanina haddii laga gooyo laamaha geed naaqisa waayo lale weli magacii geed waa joogaa bani aadamka laftirkiisana waa lagu mihaaliyaa tacdiimu qadiir salaha siduu sheegayo qofka haddii laga gooyo xubnihiisa gacan haddii laga jaro waa qof laakin waa naaqis soo maha madax haddii laga jarana bis qof dambe ma la dhahayo waa dhamaaday qof dambe ma la dhahayo marka shay waa dhici kartaa in qayb isagoo ka joogana inuu kulligiis wada joogo kulligiis waa suuragal yacnii in qayb ay ka joogto qaybi maqan tahay waa suuragal laakiin qaybta maqan waa inaynan ahayn qaybtii asalka ahayd ayb meeshaas marka iyaguna waxyaabahaasna waxyaabaha ay wadaagaan ayb waxaan ku sheegnay marka qowlka ahlusunnaha qowlka waxaan sheegnay murji'ada firaqyada waxaan ka hadalnay qowlu khawaarij iyo muctasilo cagsiga marka iimaanka waa kufri haddii iimaankii marka uu noqday qowl iyo camal kufriguna muxuu noqon karaa haddii aan iimaankii dhahnayn waa ictiqaadun bilqalbi wa camalun biاlarkaan wa nudqun billisaan haddaan dhahnay kufriguna muxuu noqonayna saddexdaas dhinacuu ka imaana isaga oo kufri ictiqaadka waa laga gaaloobi karaa qowl keliya waa lagu gaaloobi karaa waxaa kaloo lagu gaaloobi karaa ficil intuna intana kutubaha fiqiga markay ka hadlayaan kitaabu ridda waxyaabaha lagu ridoobay intaba waa sheegaan imaa bilqowli wa imaa bilficli wa imaa bilictiqaadi bay dhahayaan kufriguna saddexdaasba waa ka imaadaan dad waxaa jira dhahaya qofku hadduu wax ku hadlo gaalnimo ah qalbigiisaa la feerinaya yani qalbi ma la fiirinaaye qowlkaas laftirkiisa hadduu shaarica gaalnimo uu u yahay de gaalnimadii waa ku dhacay ninkaasna waxaana ku tusaya qowluhu tacaala laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku gaaloobeenna ibnu taymiya saar ibnu masruulka wuxuu yidhi kufruhum bilqowl qowl bisu aha oo waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen inamaa kunaa nakhuud wanalcab qul abilaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun maa ra'aynaa arqaba buطuunan walaa ajbana cinda alliqaa'i walaa akdaba alsunan min haaulaa'i alquraa rasuulka asxaabtiisa waxay dhaheen dad ka been badan oo ka fulaynimo badan oo ka calool waaweyn ma aanan arkinay dhaheen kuwaan nebiga asxaabtiisay u jeedeen waana iska baashaalayna iyagu weliba waxay dhaheen innaa kunaa nakhuudu wanalcab qalbi nagama ahaynay dhaheen waan iska ciyaarayna oo jidkaan isku dhaafinayna maxaa la yidhi marka laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum weliba sida muuqata dadkan dad awal iimaan u sugnaayay ahaayeen oo qowlkan dartiis ugu kufriyey ayb masaladaasna marka dad badan ficilkaasna sidoo kale wa ficilku haddii uu noqdo ficil kufri ah isaga ficil ahaantiisaa loogu gaaloobaa qalbiga qofka ma loo celinayo waxyaabahaas marka in la ogaaday u baahan tahay ayb kufri isagan wuxuu u qeybsamaa eh, yani eh, kufri eh, yani mukhrij can ilmilla iyo kufrun duuna kufrin waa sheegay ayb ayb marka kufriga waxaa kaloo kusoo arooraa mararka qaar kufriga akbarkaa dhowr nooc waay akbar iyo asqara u qeybsama akbarku waa dhowr nooc marka la fiiriyo sababka keenaya marka la fiiriyo waxaa jiro kufru kufru istikbaarin wa ibaa kufru istikbaarin wa ibaa ayaa jira kufri oo kibir iyo diidmo ah amarka alle qofka hadduu ka santaago waa ku gaaloobaa id qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waxaa jira kufru cinaadin kufri qofka xaqa waa u muuqdaa laak madax adayg abu aalib kii uu ku dhacayo abu aalib xaqa waa u muuqday wuxuu yidhi walaqad calimtu biana diina muxamadi khayra adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina abu aalib marka waa qirtay laakiin waa diiday cinaad madaxadaygu uga tegey oo wuxuu yidhi huwa calaa diini cabdilmualib kufriga cinaad waxaa jira kufru juxuud juxuudku waxaa weeyaan wax in la dafiro ilaahay ma jiro sifaatka alla la diido baa kufru jucuudkay soo gelayaan sifaad alle ilaahay gacmo male ilaahay yanii ma sarreeyo culuwi male haddii la yidhaahdo yanii ilaahay ma soo dego sifaad ilaahay qur-aanka ama sunnada lagu sheegay qofka hadduu inkiro bacda qiyaami اlxujati calayhi waa ku kufrinaan lanna wax qur-aankii ilaahay ku yaallo diiday soo maaha saddex waay waxaa kaloo ka mida kufri kufru icraad kufru icraadin kufru icraad waxaa la yidhaahdaa aniga mana rumaynaayo mana beeninaayo wax iga galay male faranka diinta islaamka mana caynaayo mana ammaanaayo waa iga nabadgele kufru icraab baa la yidhaha waa nimankii reer bani cabdiyaaliil waxay sameeyeen oo kale oo waxay yidhahdeen rasuulku markuu warsaday inay magangelyo siiyaan oo diintii ay ka aqbalaan waatay yidhaahdeen annaga rasuul haddaad been sheegaysidna wax lagula hadla maba tihin haddii aad run sheegaysidna inaan ku celinno adoo run sheegaayo ku radinno waa ka xishoonaynaa yani dan kaamalihiin soo ma garanin saddexdaas qayboodna kufru icraabkuna marka kaas waa kaas kufriga waxaa jira kufru nifaaqin mid la yidhaha isaguna kufru shakin wa nifaaq kufri oo shaki iyo nifaaq oo marka yani markaa dakhala jannatahu wahuwa daalimun linafsihi wuxuu yidhi ninkii marka qaala maa adunnu an tabiida haadihi abadan wamaa adunnu saacata qaa'ima kufru dannina waa layidhaha culamada qaar kufru danniyay dhahaan mar haddaad tiraa saasaan u malaynaa shay inaad goyso la rabay haddaad ka labalabaynayso labaynayso malo ay kaaga jirto waa kufri kufriga akbarkaa ah marka ad waxyaabahaas u qaybsanaa baqawina wuxuu ku sheegaa tafsiirkiisa suurat اlbaqara ina aladiina kafaruu sawaaءun calayhim ibnulqayimna madaariju saalikiinka ku sheegayaan marka kufriga dhan ba haddaad ka aaminta halkoon nooc inuu yahay bis ilaahay oo laga jaahil noqdo ama hal nooc haddaad u qaadato waa qusuur qusuurkaasna dad badanoo hadda caqiidan daraasaynayna dhahayo ku jiraa mana isfahmaayaan mana is-ogaan anwaacdaasna waa kufriga akbarka ah kufrigu si kale marka la fiiriyo kufri calaa wejhi lcumuum u soo arooro iyo kufri u soo arooro calaa wajhi tacyiin ayaa kala jiro marka calaa wajhi tacyiin marka uu ku imaanayo iyo cashar dambaan ku sheegaynaa iyo kufriga mucayanka iyo kan kale wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala ali sab slm